بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله وحنكب الله بأن آيات أفرتا إلى آيات كنتن يسديد أفأصفاكم موحو إذين دورتي ربكم ربكين بالبنين ويلل واتخذ موحو كيش من الملائكة ملائكة إناثا قبله inakum idinku lataquuluuna waxaad leedihiin qowlan qowl cadiiman weyn waa qowl laga argagaxo oo samadu inay qaracanto an tatafatar allah baa ilmale inay samadu qaracantaa laga yaabay oy kala dildilaacdaba marka allah ma idinku idiin dooray wiilal isna gabdhu u samaystay wy marka gabdhihiina hadda way la wadaagaan gabdhihiina way la wadaagaan siday iyagu leeyihiin way ku gafeen masalada saddex meelood bay kaga gafeen markay yidhaaheen allah baa ilmale haddana ilmihiisii gabdho ka dhigeen haddana ay caabudeen way ku gafeen saddexda meelood bay ku gafeen afa asfaakum ma wuxuu idiin dooray rabbukum rabbigiin albaniina wiilal oo itakhada ma wuxuu samaysay min almalaaikati malaaigta xaggeeda inaasan gabdho inakum idinku lataquuluuna waxaad leedihiin qowlan qowl cadiiman oo weyn oo laga argagaxo wey allah wuxuu le walaqad sarafnaa waan cadaynay waa soo celcelinay weye fii hada qur'aani qur'aankan xikmadii baan soo celcelinay wacdigii iyo waciidkii iyo raxmadii iyo xalaashii iyo xaaraamtii wax walba waa lagu cadeeyey liyadakaruu inay dadku waantoomaan darteed yaa qur-aanka loogu cadeeyey wamaa yaziiduhum qur-aanku uma ziyaadinin gaaladii ilaa nufuuran carar mooye cagahon bay wax ka dayan waa nin saaxira bay yidhahdeen wixii abihii hooyadii ku dhaqmi jireen mar hadduu ka tegey waa nin waa soomaalidu dhaqankeeda siday aaminto hadda dadkan nin baad waxu wuxuu ku dhimi hebel baad ka cilmi badan tahay hebel ba saasuu nagu yidhi oo nagu wacdiyey walqad sarrafnaa waan caddaynay bayannaa waan caddaynay fii hada alqur'aani wax kasta oo loo baahan yahay baa lagu caddeeyey wacdigii iyo waciidkii iyo waanadii iyo xalaashii wax kasta oo lagu camal falo maxaa sidaa loogu caday liyadakaruu inay waantoomaan dadku wamaa yaziiduhum uma ziyaadinin kuwii xaqdiidayaasha ahaa ilaa nufuran carar mooyaane qul waxaad ku tidhaa law kaana hadduu ahaan lahaa macahu alam ciisa aalihatun ilaahyo kooxa kamaa yaquuluna siday leeyihiin ee mushrikiintu leeyihiin idan waktigaa labtaqo way dalbi lahayn ilaahyaha faraha badan ilaa dil carshi kursiga sare midka u saaxiibkaa ah, sabiilan wada ahaan bay u raadin lahayn say uga qabsadaan oo u weeraraan subxaana alla wuu ka nasahan yahay wa tacaala wuuna ka sarreeyaa camaa yaquuluuna waxay leeyihiin culuwan sarrayn kabiiran oo weyn hadday ilaahyo kooxihi jiraan ka ugu sarreeyay weerarh afgambi lahayd intay wadaday ugu tegi lahayd raadiyaan iyilaahyadu isaysaa la arki lahaa oo isweeraro midba xukunkii laga qaaday ilan midba midka kale kaba tabaroone qul waxaa tidhi low kaana haddii ay ahaan lahaayeen macahu alla maciise aalihatun ilaahyo kooxa kamaa yaquuluuna siday leeyihiin idan waktigaa labtaqow way dalbi lahaayeen ilaa dilcarshi kursiga sare ka u saaxiibkaa sabiilan wadda u dalbila way afgembii lahaayeen subxaana alla waa ka hufan yahay waxaa wa tacaala waanu ka sarreeyaa camaa yaquuluuna waxay leeyihiin culuwan ka sarrayn kabiiran oo weyn oo ilaahuuna og yahay inagu aynaan garan karayn tusabixu ilaahyaha ilaahay bay berber yaalin tusabixu waxa u tasbiixsato oo nasaada lahu alle asamaawaatu samooyinka asabcu oo toddobada ah iyo walardu dhulka iyo man fiihinna waxa dhexdooda oo dhan wain min shayin maa min shayin shay ma jiro ilaa ujirasa yusabixu alla wuu u tasbiixsan mutalabisa bixamdihi isagoo xamdigiina ku daray walaakin laa tafqahuuna ma fahmaysaan tasbiixahu waxaa khalqigaa kale tasbiixdooda ma fahmaysaan inahu alle kaana wuxuu ahaaday xaliiman kii dulqaad badan kafuuran oo dhaafa oo idinkoo waxaasoo dembi alla yimid haddana ciqaabta idinku soo dadejin maayo allah subxaanau watacaala samada iyo ardada iyo wax alla wixii dhexdooda jin iyo insi cal wax alla wixii dhexdooda ah yaa u tasbiixsada alleh ilaahasi wax kala barbar dhigaya shay kasta oo jira jamaad iyo dhagax iyo wax walba oo jiraan alla way u tasbiixsanoo way laakiin idinku ma fahmi kartaan tasbiixdooda geedaan tasbiixdooda miyaynu garan marka nabilahi maxamed quruurax baa gacantiisa ku tasbiixsan jiray oo waxaan garan buuhi nebigu geed dhagax markaan ag maro isalaami jiray baan garan buui marka jamaadkani waxana way tasarufku alla ku tasarufayo yaa tasbiixdii ah oo ilaahay siduu doon u alla ugu talinayo marka allaha sidaas in wax la barbar dhigo oo wax lagu soo dhoweeyo meesha kuma jirta sheekh ilaahna waa kaynu sheegnayo ilaah magaca ilaahayamba la isticmaalin wixii alla leeyaho cibaadaa wixii la siiyo oo dhani geedba ha ahaadee ilah buu noqonay tusabixu waxaa u tasbiixsata lahu alleh asamaawaatu samooyinkii asabci ee toddobada ahaa iyo walardu dhulkii iyo wamfiihinna waxa dhexdooda oo dhan iyo jinkii iyo insigii waxallo wixii dhexdooda ah wain min shayin maa min shayin shay ma ilaa uu jira sayusabixu u tasbiixsan alle bixamdihi maca xamdihi xamdigiisi maciisa oo xamdi iyo tasbiixu isku dari laakiin laa tafqahuuna fahmi maysaan tasbiixahu waxaa jamaadaadka iyo xawayaanka meeshaa joogay ah shimbiraha jayqiiqlayn fahmi maysaan inahu alle kaanu hada xaliiman kii dulqaata afuuran oo dhaafa ilaaha ay waxaasoo dhan soo barbardhigeen o sidaa ugu xadgudbeen allah ciqaabta ma soo dedejina fursad dadka la siinaya darahoo kale nabigu wuxuu ihi raha dilina tiiqtiiqdaasi waa tasbiixe hadilina buu ihi waxa badda ku jira raha iyo yaxaaska unbaa xaaraama inta kale waa la ugaarsan karaa wax badda ku jira walo suuro bani aadan ba lahaade waidaa qara'ta alqur'aana qur markaad aqrido nabiyullaahi maxamedow jacalnaa waxaan yeelaynaa baynaka adiga dhexdaadii wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhira aan rumaynin xijaaban xijaab mastuuran saatiran waa is mafcuul isbaac looga jeeda mastuuran oo kaa astura oo qalbigana way ka xijaaban yihiin qol waad qur-aanka aqrina dhibaato kuma geysan karaan markay tabad yada abi lahabin soo degtay gabadhii uu qabay oo ina ina ina abu sufyaan walaashi ahayd uu qabay alcawra la yidhaha gabadh qurux badan bay ahayd yaa soo oroday intay dhagax soo qaadatay abubakaro maanta wii caay bay tihi saaxiibkaa dhagaxaasaan ku dhufanaya caydaba ma markaa markii o dhan abubakar wuxuuhi ya rasuulallahi way soo socotaa i arki maysu ihi nabigu markaasay iyay arki weyday markaa hees yar bay qaaday oo waxay tidhi mudamaman abayna wa amrahu casayna wa diinahu qalayna bay tihi mudaman baanu caasinoo diidanahay diintiisa u cadhaysannahay markaasuu nabigu yihi unduruu kayfa sarafa allaahu canii dama qurayshin yadumuuna mudamaman wa ana muxamed buuli iyagu mudamam bay bacaayaha anigu maxamed baa layidhaha magacayga wey marka ayaddu taasay tilmaamaysay wey oo gabadhii markay wadatay dhagaxa ee nabiga inay ku dhufata rabtay xijaab baa la dhigo arki weyday wey waidaa qara'ta alqur'aana marka qur waa lagu xidhxidhantae qur-aanka markaad cabsanayso aqriso qur oo acuudu billahi min ashaytaan intaa tidhaa qur ka gal ilaahay balaayada buu kaa xijaabaya waidaa qara'ta alqur'aana qur-aanka aqrido aqriyayso jacalnaa waan baynaka wa bayna aladiina kuwii dhexdooda laa yuuminuuna aan rumaynin bilaakhirati aakhiro xijaaban xijaab mastuuran canhu idinka hadii mafcuul ismigiisa mafcuul ugu daayo idinka idinka asturan xijaabaydaan idinku arkayn mastuuran idinka idinka asturan haddii ismaac laga dhigana mastuuran saatiran wey wajacalnaa waa yeelay calaa quluubihim gaalada qalbiyaalkooda akinatan dabool an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna waxyiga u fahmin wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaan yeellay waqran culays way dhago culus idaa dakarta markaad xusto rabbaka rabbiga fi lqur'aani waxdahu kelidii oon wax kale ku barbardarin wallow way jeetanayaan calaa adbaarihim dabadoodiibay u jeetanayaan nufuuran naafiriina iyagoo cararay markaad alle keligii sheegto horta qalbigooda dabool baa la saaray si ayna waxba u fahmin qalbigoodaa daboolan dhagahooduna way culusyihiin oo waxba maqli maayaan haddaad rabbigaa keligii markaad all keligii sheegto ijmd way gabadhacyoonayaan malkii aad wax kale ku dabadartana way bishaaraysanayaan so maaha wajacalnaa waa yeella calaa quluubihim qalbayaalkooda akinatan dabool aan waxba gelayn an yafqahuuhu lianlaa yafqahuuhu si ayna u fahmin wa fii aadaanihim dhagahoodana waxaa waqran culays idaa dakarta markaad sheegto xusto rabbaka rabbiga fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa waxdahu kelidii oodan wax kale ku labin walla way jeedsanayaan calaa adbaarihim xaggii dambe waa carari war meesha inaga geeyay leeyihiin nufuura naafiriina iyo waa cararay naxnu annaga aclamu og bimaa shaygii yastamcuuna bihi dartii ay kuu dhegaysanayaan annagaa og id yastamcuuna markay dhegaysanayeen ilayka adiga xaggaaga waid hum wakti najwaa ay faqayeen id yaquulu aalimuuna aalimuunta ay lahaayeen ma raacaysaan ilaa rajula nin mooye mascuuran la sixiray waxay kuu dhegaysanayaan aniga og buui alla waxay u dhegaysanayaan inay xantaan oo nabay ku jeeseysaan intay si soo agtaagaan oo dhegaysaan baydhi war waa saaxir waa shaacir oo way ku maatanayaan meel intay laba nin baa intay fooday waxay nabiga ku caayi lahaayeen iyo halkaa ku hindisayaan marka waxay tilmaamaysay aayaddu abu sufyaan binu xarbi iyo abu jahl iyo akhnaf bin xunays nin la yidhaah xunays yaa nabiga mid waliba habeen bal wuxuu aqriga soo dhegaysay isyidhi markaase iyagoon isogeyn bay mid walba meel habeenkiiba wa dhegeysa aroortii markay baxeen iyo wadada isku soo heleen war maxaa meesha ku keenay war hadday dadku ina ogaadaan way soo raaceen ninkay dib damba hawsoor waaya saddex habeen bay sidii ahaayeen oy kusoo noqnoqonayeen akhnaf baa intuu u tegay abuu sufyaan buu yidhi ka waran ninkan maxaad ka maqashay waxaan ka maqlahaa wax badan oon aqaanana wuu sheegay waxaana garanaynina wuu sheegay laakiin hadalkiisu waa hadal cajiib u ahaabo wuxuu u tegey abujahl anigow ninkan waxaad ka maqashay bal sheeg buu wuxuu yidhi maxaan ka sheegi de anagii ree cabdinoo tartan baa naga dhexeeyey markay dadka gaadiidka siiyaan waan siinaa markay quudiyaan waan quudinaa markay markaanu farasay rihaane laba farasoo tartamaysa markaa noqonay iyo hadda nabadnimo sheegteen buu yidhi goormaanu la gaadhi buu yidhi haddaanu hadda raaco iyo sidaasu yidhi marka alla wuxuu ujeedada ay ku dhegaysanayaan baan ogahayo inay kugu jeeseysaan bay rabaan ee inay maqlaan oo fahmaan ma rabaan ay faqahayn marka intay dhegaysaan nabiga iyo laba nin xagga u bixiyo waxay nabiga ku aflagaadayn lahaayeen iyo meeshaa kusoo hindisaya marka waan ogahay waxay ka dhigan tahay ka abaalmarin wey waxna ku yeeli kari maayaan anaa og hadduu alla leeyahy annaga aclamu og bisababi maa shay sababtii yastamicuuna bihi ay qur-aanka u dhegaysanayaan oo inay kugu bay rabaan id wakti yastamicuuna ay dhegaysanayeen ilayka xaggaada waid wakti hum iyagu najwa ay faq ahaayeen id wakti yaquulu aalimuuna aalimuunta ay ku yidhaahdeen dhexdooda in tattabicuuna maa tattabicuuna ma raacaysaan haddaad ninkan raacdaan ilaa rajula nin mooye masxuuran la sixiray waa shaacir iyo waa sixir iyo waxaasoo maydhan bay ku gubeen undur buu alaydi kayfa sidii darabuu laka ay kugu sameeyeen alamhaala tusaalayaal fadalluu way lumeen falaa yastadiicuuna ma awoodaan sabiilan wado xagga xaqa ma awood mar hadday heerkaa gaadheen iminka tusaale nabigu u sameeyeen waa saaxib waa waa jaahil waa shaacir waa majnuun intaasoo tusaale nabiga soo barbardhigeen marka mar hadday heerkaa gaadheen dib dambe u awood umale wada ay xaqa u maraan ma heli karaan udurbal baa la yidhi siday darabuu kuugu sameeyeen alamhaala tusaalayaal oo fadallu way lumeen markay intaasoo tusaale ku sameeyeen falaa yastadiicuuna awood umale ma karaan sabiila wada ila alxaqi mar hadday heerkaa gaadheen qaaluu waxay yidhaahdeen aydaa kunnaa markaan ahaano cidaaman lafo wa rufaatan burbur markaan noqono aynaa annaga lamabcuusuuna mana la soo bixin khalqan abuur jadiidan oo cusub waxay la yaaban yihiin waxaa ka ka maqan meesha kii markii hore abuuray muxuu ahaa kii markii hore abuuray muxuu ahaa kii abuuray inuu soo celiyo soo celintaaba ka fudud baa qur-aan ku leeyahay alla waxba uma kala fudude inaga caqligeena soo celintaa ka fudud farsamo la bartay wey marka waxay dh warmar markaan sidaa noqono waa ka abujahlintuu lafsaa u biyma taas alla soo celin karaa ilaa way qirsan yihiin sifatu ficilkiisa wa qaaluu waxay yidhaahdeen aidaa markaan ahano cidaaman lafa iyo warfaatan burbur ainaa anaga lamabcuusuuna manala soo bixin khalqan abuur jadiidan oo cusub qul waxaad ku tidhahdaa la yidhi kuunuu ahaada xijaaratan dhagxaan ow xadiidan bir ahaada ow khalqan ka khalqi ahaada khalqigaasoo mimaa kii kamida yakburu ku weyn fii suduurikum qalbigiinna fasayaquuluuna markaa waxay dhihi ma yuciiduna yaana soo celin qul waxaa tidhaha alladii kiibaa idin soo celin fadarakum idin abuuray awala maratin martii ugu horreysay idin abuuray fasayunqiduuna way lulayaan ilayka xaggaaga ruusahu madaxooda saasay madaxa leeyihiin iyagoo ku diidan wayaquuluuna waxay dhi oo waa goorma soo bixintu goorma weyn qul waxaa tidha casaa an yakuuna qariibin in dhow yahaaba dhici kartaba de ile wixii waa wax iska dhow waxaa layidhi markay leeyiin miyaana la soo bixin karaa ama bir ahaada ama dhagxaan ahaada ama wixii idinka idinla weyn ahaada waa mawdkaa iyaga la weyn ilahay widi soo celin dhagaxa adag ee lafaha ka adag iyo birta adag iyo haddaad markaad dhimataan allah idin soo celin yani wax alla wixii qalbigiina idinla weyn oo aan suuragal ahayn qalbiga aad gelisaan allah idin soo celin marka waxaa la yidhi waxay dhihi doonaan markaa yaana soo celinaya marka waxaa tiaa markii horeba idin abuuraba aad idin soo celin markaasay madaxa gelgeli saasay leeyihiin iyagoo diidanoo eh, aad garanayso markaasay dhihi mataahuwa waa goorma markana la soo celin qul waxaa tihi casaa wuxuuba u dhow yahay an yakuunu inah qariiban kii ka tiigsanaysaan markay leeyaana soo celin baa waxaa la yidhi qul waxaad ku tidhaa kuunuu ahaada xijaaratan dhagxaan aw xadiidan bir aw khalqan khalqi ahaada oo mimaa kii ka mida ah yakburu la weyn fii suduurikum qalbigiina ku weyn waa laydin soo celin kolleyba waxaad doontaan ahaada faseyaquuluuna markaa waxay dhihi man yuciidunaa oo yaana soo celin qul waxaa tidhaa alladii kiibaa idin soo celin fadarakum idin abuuray awala mara martii ugu horreysay kaasaa idin soo celin fasayunqiduuna way gilgili ilayka xaggaaga ruuso madaxooda naqdiga waxaa la yidhaha sidaa iyo sidaa la yidhaha wayaquuluuna waxay dhihi mataa huwa waa goorma soo celintu qul waxaa tidha casaa an yakuuna inuu yahaaba dhici karta qariiban wax dhow yowma maalin yadcuukum idin yeedhi weeye maalinta la soo celin haddaad udkuru qadartana waa suuragal oo fatastajiibuuna aada ajiibeysaan bixamdihi xamdigiisa idinkoo ku daray aad ku ajiibeysaan wa tadunnuuna aada u in labistu maa labistu inaydaan nagaanin ilaa qaliilan in yar mooyaane maalinta laydin soo celi waa maalintaa markii la idiin yeedho oo soo baxa la yidhaahdo lafihi u soo baxo isu wada taga la yidhaahdo la soo baxo markaa iyada ahee la soo baxo waa markaa marka yani aada u malaynaysaan in yar inaydaan nagaanin markaa wey maalinta laydin soo celin waa markaa marka waa bayna nafatayn nafkatu saciq iyo nafkatu lbacfi markii nafkatu saciq ay timaado la wada dhinto nafkatulbacsi la afuufay afartan habeenay waxbaa udhexaysaa la yidhah adu wax yar baa udhexeeya markaasay dhihi in yar baanu nagayn ama afartan sana baa la yidhaahda in yar baanu ku nagayn waktigii baa la yaraani yaa naga soo toosiyey waa ka yidhaheen hurdadii yaa naga soo toosiyey intaasa in yar seexanaya labadaba fadhexdooda yowma maalin weeye maalintaasi laydin soo celi yadcuukum waa la idin yeeli fatastajiibuuna aada ajiibaysaan bixamdihi maalintaa way hogaansan yihiin gooraan xamdi wax u taraynin watadunuuna aad u malaynaysaan in labistu maa labistum inaydaan nagaanin ilaa qaliilan in yar mooyaane wax yar man bacasanaa min marqadina waa markay leeyihin waqul waxaad ku tidhaa licibaadi addoommahayga yaquuluu ha yidhaahdaan allatii khisladii hiya iyadu axsanu fiicnay ina shayaana shaydaanku yanzaqu wuu fasaadin baynakum dhexdiina ina shayaana shaydaanku kaana wuxuu u ahaaday lilisaani dadka caduwan cadow mubiinun oo cadon qarsanayninba cadownimadiisa ayaddu waxay tilmaamaysaa len cumar bin khaaa iyo nin kale nin kale cumar bin khadaab caayey markaasuu cumarna caayo sidiisu kale inuu dili uba damcay oo hadal xun buu ku yidha hadalla adigu qallafsan bay isku yidhaahdeen markaasaa la yidhi sidaa ruuxa dadka markaad la hadlaysaan shaydaanku wuxuu ka faa'iidaystaa hadalka xun ee is tidhaahdeen hadal fiican islaha shaydaanku meel soo gala markaa ma leh dad hadal xun isku bilowdaanoo cay waxaa isku bilowdaan de shaydaan ka faa'iidaysano islayn bay marka dambe gaadho heerkaa way kasii tallaabi sidaasay ahayd waqul waxaad ku tidhaha licibaadiya addoommahay yaquuluu ha yidhaahdaan markay wada hadlayaan allatii khisladii hiya iyadoo axsanu fiicnaydoo hadal fiicna ku sheekaystaan si aan shaydaanku uga faa'iidaysanin dadku assalaamu calaykum walaal hadduu nin wax yar ku yidhahdo oad u qaboojiso maxaad saa ii leedahay waxa wey shaydaan soo geli maayo meeshii ina shaydaana shaydaanku yanzaqu wuu fasaadin baynakum dhexdiina hadalkaa xun aad isdhaaheen dartii yuu halkaa kasii wadi islayn bay gaadhi marka dambe ina shaydaana shaydaanku kaana wuxuu ahaaday lilinsaani dadka caduwan cadow mubiinan oo cad maba qarsaninba laxtalikana duriyata walla waan dacayan buuri doon dacayan buuri duriyadiisa iman baa laga yaaba rabbukum rabbigiinbaa aclamu og bikum idinka idin og in yasha hadduu doono yarxamkum wuu ow yasha hadduu doono yucadibkum wuu idin cadaabi wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin calayhim dushooda wakiilan mas-uul inaad ka tahay kuma anaan dirin allah baa idin og waxaa tihiin qof walba wixii u cunama allah baa og qof walba hidaayo iyo dalaal wixii u cunama allah baa og hadduu doono alla wuu hidaayadu idin waafajin hadduu doonana waabuu idin cadaabi baa idin duufsan laakiin nabiy llaahi maxamed caleyhi salaatu wasalaam laguma dirin baa layidhi adigu inaad mas-uul ka noqoto ood iimaanka qalbiga ugu shubto ood xaaladahooda ku dulmeerto adi laguma dirin adiga gaadhsiin baa dushaada bas nabigu inuu qalbiga iimaanka ugu shubo waxba lagama rabo wy rabbikum rabbigiin baa aclamu og bikum idinka idinoog waxaa tihiin iyo waxa idiin suubada iyo maslaxadiina allah baa og in yashaa hadduu doono yarxamkum yucadibkum waabu idin cadaabi oo shaydaan baa idinku barbardhici wamaa arsalnaaka kuma anaan dirin nabiylahi maxamed wakiilan kii mas-uulka ah caleyhim dushooda wa rabbuka rabbigaa aclamu wuxuu og yahay biman fi samaawaati samada waxa ku sugan iyo walardi ardada waxa ku suganba allah baa og allaha cilmigiisu sidaa yahay miyaa laga dhuuman karaa walaqad fadalnaa waan kala fadli siinay bacda nabiyiina qaarkood calaa bacdi qaarka kale waataynaa waanu siinay daawuuda daawuud zabuuran diinta zabuur la yidhaha baan siinay allah subxaanahu wa tacaala cilmigiisu ballaadnidiisa samadiiyo ardada oo dhan iyo wax kale yuu wada ogyahay cilmigiisa wax ka qarsooni ma jiro ambiyadana waa la kala fadilay shaki kama joogo rusushu inay ambiyada aan rusul ahayn ka fadli badan yihin shaki kama joogo haddana ululcasmiga shanta ululcasmiga oo suuratu suuratu laxzaab yaa usii fadli badan ululcamiga ibraahim iyo nuux iyo nabiylahi maxamed iyo ciise iyo muusa ululcami yaa usii fadli badan haddana nabiylahi maxamed siduu inoo sheegay khayru khalqillaah wey marka daawuud maxaa meeshan loogu sheegay marka hore fadliga uu leeyahay baa la siinoo diinta zabuur leyda inuu leeyahay zabuurina ummadda nebi maxamed sifadeeda iyo dhaqankeeda iyo siday tahay bay zabuuri ka sheekaysay saasaa zabuur meesha loo keenay warabuka rabbibaaga aclamu og biman fi samaawaati samada waxa ku sugan waalardi walqad fadalnaa waan kala fadli siinay bacda anabiyiina ambiyada qaarkood calaa bacdi qaarka kale waataynaa waanu siinay daawuuda zabuuran nabigaa wuxuu yidhi ambiyada ha kala fadilina buu yii nabigu caleyhi salaatu wasalaam meeshana waxaa la yidhi waa la kala fadilay marka ha kala fadilina laleeyahay tacasub iyo adigoo mid yani hoosuu eegaya ha kala fadilin laleeyahay lakin way kala fadilan yihiin eh, laakiin ah, ambiyada waxaad u qirtaa fadliga ay leeyihiin uqir waxba ha isu faanina way aniga ha iga fadilina buu yihi nabigu alayhi salaatu wasalaam muuse qul waxaad tidhahdaa udcuu balu dhawaaqa aladiina kuwii zacamtum aada sheegi jirteen inay wax idin tari oo min duunihi alla keyrkii ah falaa yamlikuuna idinma hanan karaan kashfa dhib inay idinka faydaan cankum xaggiina walaa taxwiilan inay idinka wareejiyaan oo dhinac kale idinka duwaanuma karaan dhib markaa idin dul saaran idinkama qaadi karaan dhib idinku soo foolena cid kale kuma riixi karaan faqriga intay idinka qaadaan cid kalema saarayan adigana qani kaama dhigayaan bal kuwaa ka warramala kuwaa ka warrama macnaha waa cid kasta oo waxaan alla ahayn caabuday oo ku tiirsatay oo wax ka doontay wey wax waxaan ku dhacayaan qul waxaa tidhaa udcuu bal u dhawaaqa hadda aladiina kuwii zacamtum aada sheegi jirteen inay wax idin tarayaan oo min duunihi alla keyrkii ah falaa yamlikuuna ma hanan karaan kashfa duri dhib faydidii cankum ay idinka faydaan walaa taxwiila wareejinay dhinac kale idinka duwaana ah, ma karaan ulaaika kuwaasi aladiina kuwa yadcuuna ay caabudayaan yadcuudana faacilkeeda kuwa wax caabudi baan baa ka-an ulaaika aladiina kuwanu ay caabudayaan yabtaquuna waxay iyaga laftoodu dalbayaan ilaa rabbihim rabbigood alwasiilata wadadii ay ugu tegi lahaayeen ayunkoodiibay ku tartami aqrabu u dhow alle u dhow wayarjuuna waxay rajeynayaan raxmatahu alle raxmadiisa wayakaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisa ina cadaaba rabbika rabbiga cadaabkiisu kaana wuxuu maxduuran ku laga baqan wey meesha waxaa laleeyahay dadkan ay iyagu caabudayaan malaa'igta oo kale iyo ciise iyo awliyada iyo saalixiinta iyo ambiyada iyo dadkanay caabudayaan iyaga laftooda alle wax ka dood siday alle ugu tegi lahaayeen yay doonayaan iyaga laftooda iyagiibaa u tartamaya yaan alle lagaaga dhawaanin maay marka maxay alle idinka tari karaan marka iyagiibaa laftoodiibaa alle u baahano inay alle gaadhaan oo alle u dhawaadaan rabaa maxay alle idinka tari karaan waxba marka wasiilada tawasulka waxaa la yidhaah qur-aanku kuma badna lafdiga wasiila wasiilo markii eh, soomaali lagu fasiro waa shay wax lagu gaadho bilmatel jaranjarada oo kale eh, boqorka halkaa jooga ciddii ku gaadhsiin lahayd wasiila layidhah marka tawasulka islaamiga ah saalixiinta kula joogta ee fiican waa lagu tawasuli karaa ilaahayow hebelkaas yaanu kuugu tawasulay markaasuu hebella gacmaha dhigan sidii cumar binu khadaab uu yidhi ilaahayow markii nabigu joogay isagaan kugu tawasuli jiray cabaaskan adeerkaan kugu tawasulayna roobdoon bay ahayd markaasoo cawaas waa lagu tawasuli karaa saalixa kula jooga waa lagu tawasuli karaa asmaada allana waa lagu falilaahi asmaau husnaa fadcuu biha waad ku tawasuli kartaa yaa razaaq waad ku tawasuli kartaa waxaad ku tawasuli kartaa dembiga adigu aada leedahay ood qirato laa ilaaha ilaa anta subxaanaka inii kuntu min aalimiin yunus baad ku tawasulay waxaad ku tawasuli kartaa dhibaatada ku haysata nebi ayub waa ki oo ama dhintay ama kaa maqan kuma tawasuli karti saa kuma maqlanye tawasulku waxa wey ilaahu ninkaas saalixa ah yaa kuugu tawasulay saalixiina allu kuu baryaa wey tawasulku waa sidaa wey ulaaika kuwa aladiina kuwa yadcuuna hum ay caabudayaan kuwa ay caabudayaani yabtaquuna waxay dalbi ilaa rabbihim rabbigood alwasiilata xadhigsi ay alle ku gaadhaan waxayna u tartami wayanduruuna waxay eegayaan ayuhumkoodii aqrabu xagga alle u dhow iyagiibaa ku tartamayo midkii alle u dhow yay kala tartamayaan wayarjuuna waxay rajaynayaan raxmatahu alle raxmadiisay rajaynayaan wayakhaafuuna waxay ka baqayaan cadaabahu cadaabkiisay ka baqayaan ina cadaaba rabbika rabbigaa cadaabkii kaana wuxuu ahday maxduuran wax laga baqan way dad iyagu allahoodii ka baqayo iyaga laftooda cadaab ka baqa oon cadaab iska celin karayni haddaan alla ka badbaadin haddaad adigu wax ka doonto ka war oo tidhaahdo ii gargaaro sidaasoo kale iy waa khatar wain min qaryatin maa min qarya magaalo ma jirto ilaa ay jirtayse naxnu anagu muhlikuha waa halaagayna qabla yowmi alqiyaamati qiyaamaha yoomkiisa ka hor ow mucadibuuhaa waan cadaabaynaa cadaaban cadaab shadiidan oo daran qaryo kastoo adduunka ka jirta ama muslimahaatamayen waa tii baaba'do qaryo kastoo adduunka ka jirta waa tii baaba'da marka ha baaba'dee qabla yowmi qiyaamati bay baabi'i ama cadaab baa ku dhici haday gaalo yihiin cadaab dabargoynahoo ciqaabaa ku dhici kolleyba sidooda way u baabi'i marka eh, qabla yowmi qiyaamati way halaagsami qaryadii hadday dad xun yihiinna cadaab baaba ku dhici qabla yowmi qiyaama laakiin muhlikuha qaryo kasta oo muslim iyo gaal waa la halaagi gaalada keliya ku qaydayo waa la halaagi gaalada waa la halaagi hadda muslimka waa la halaagi qaryadooda way baaba'ayaan way sii socdaan wain min qaryatin maa min qaryatin qarya magaalo ma jirto ilaa ay jirtaysa naxnu anagu muhlikuha ah, waan halaagaynaa macnaa kharaab bay noqonaysaa qabla yowmi alqiyaama qiyaamaha yowmkiisa ka hor aw mucadibuuha waanu cadaabi cadaaban cadaab shadiidan oo daran hadday gaalo yihiin cadaabka shadiidka ah kaana daalika arinkaasi wuxuu ahaaday fi masduuran kii lagu qoray wey sadar isagoo uu ku qoran yahay maxfuudku ku qoran sida in qaryo weliba halaagsanto ama qaar cadaab lagu rido sida gaaladoo kale muminiinta cadaab intii nabiyullaahi maxamed waktigiisii nabi muuse waktigiisii jihaad baa la sharciyeeyey marka halaag damihi ma jirin laakiin ciqaab kalaa jirtay marka bilmetel colaadoo kale madaxda oo faajiriin noqota abaarta daacunada waxaasaa bedelay oo markay dadku dambiilayaal noqdaan bilmatal meeshii zinadu ku badato zinadu daahir noqoto roobkaa ku yadhaanaya oo daacun baa gelaya marka qaryo kasta waa la halaagi ama si fiican loo halaago de wadkoodii ha dhintaan ama cadaabba ha loo soo bixiy alla subana